janaabada qaba ku noqoshada uu ku noqda gasla yadayhi labadiis gacmood dhaqitaankooda bacda isaalati aladaa markuu wasakhta ka zuuliya kadib can jasadii jirkiisa ayuu baabkan u baabya weeyaan qofka janaabada qaba markuu istinjaysto istinji uu la imaado kadibna jirkiisii wixii ku yeelay oo wasaq ahaa ama mini ha noqoto ama wax kale ha noqdeenana uu dhaqo uu zuuliyo kadib inuu gacmihiisii mar labaad dhaqo ayuu baabkan u baabya weeyaan oo mar labaad uu ku noqdo gacmihii ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiis saxiix isnaad qaala imaam nasai aleyh raxmat ullah ahbarna isxaaq bn ibraahim alxandali isxaaq bnu rahwey weeyaan hiqatun thabtun xuja qaala xadahanaa cumar ibnu cubayd aلطanafasi weeyaan waa saduuq can caطa ibnu saa'ib waa saduuqun ikhtalط can abi salamata bn cabdiraxmaan abi salama bn cabdiraxmaan waa hiqatun habt qaala wuxuu yidhi wasafat waxay sifaysay oy tilmaamtay caaishatu umi lmu'miniina radia allahu tacala canha wa ardaha waxay tilmaamtay gusla annabiyi sala allahu alayhi wa alihi wasalam nabigeena calayhi salaatu salaam qabayska uu qabaysanayey min aljanaabati uu janaabada ka qabaysanayay ayay tilmaamtay qaalat waxay tidhi umi lmu'miniin caaisha kaana wuxuu ah rasuulkeena sala allahu alayhi waali wasalam yaqsilu mid dhaqa yadayhi labadiis gacmood halaatan saddex jeer ayuu dhaqi jiray uma intaa kadibna yufiidu biyadihi alyumna gacantiisa midigta ayuu ku shubi jiray cala alyusra tan bidaxda intuu biyaha kusoo daro gacanta midigta ayuu bidaxda ku shubi jiray oo fa yaqsilu markaasuu nabigan dhaqi jiray sala allahu alayhi waali wasalam farjahu xibintiis taranka ayuu dhaqi jiray iyo wamaa shay ayuu dhaqi jiray asaabahu gaaray oo xibinta taranka ma ahane wixii agagaarkeeda gaaray ama bawdiye ha noqdeen ama meel kale ha noqotee ayuu nabiga dhaqi jiray sala allahu alayh waali wasalam qaala cumar cumar wuxuu yidhi cumar ibnu cubayd weeyaane atanafasi wuxuu yidhi oo ruwaadi ka mid ah walaa aclamuhu ma ogsooni ilaa qaala inuu yidhi cataa oo uu wariyey yufiidu wuu shubaya biyadihi gacantiisa alyumna ee midigta ah cala alyusraa tan halaaa maraatin saddex jeer markuu muxuu ahay wixii gaaray jirkiisa nabigeen u dhaqay sala allahu alayh wali wasalam gacantii midigteed ayuu biyaha kusoo qaadi bidixduu ku shubi saddex jeer ayuu markaa dhaqi weeyaan waa dhaqitaan dheeri ah uma intaa kadibna yatamadmadu wuu luqluqanayaa nabigeena alaatan saddex jeer alayhi salatu salaam wayastanshiqu wuu sandaarina alaatan saddex jeerna wuu sandaarani wayaqsilu wajha wejigiisna wuu dhaqi alaatan saddex jeer ayuu dhaqi uma intaa kadibna yufiidu calaa ra'sihi madaxiisa nabiga wuxuu ku shubayaa biyaha alaatan saddex jeer uma yasubu calayhi lmaa uma intaa kadibna yasubu wuxuu ku shubayaa calayhi korkiisa jirkiisa almaa biyaha ayuu nabi ku shubaa sala allahu alayhi waali wasalam imaamka caleyhi raxmatullah wuxuu usoo daliishaday markii qofka uu istinjooda kadibna jirkiisa wixii gaaray oo wasakh ahaana amaba wax mustaqdar ahaa uu iska dhaqa wax la dhibsado uu iska dhaqa in waxaa weeyaan gacmihiisu saddex jeer dhaqo ayaa waxaa weeyaan u baabaystay sidaas ayaa marka umuna caaisha radi allahu taala ardaha ayay sheegtay in nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka uu muxuuha xibintiis taranka dhaqo kadibna waxaa kaluu dhaqi jiray wixii jirkiisa gaaray markaas uu kadibna gacmihiisa saddex jeer dhaqi jiray sala allahu alayhi waali wasalam waa maziid min alطahaara wa maziid min alnadaafa waa dheeri amaba muxuu ahay kuxeeldheeraasho lagu xeeldheeraana ama lasii badini tahaaradii iyo waxa weeyaan eh, nadaafadii weeyaan waayahay tahaaradii iyo nadaafadii ayaa lagu soo xeeldheeraana weeyaan waayahay baabka boqol iyo lix kontonaad dikru wuduu'i ljunubi qofka janaabada qaba sheegitaan la sheego u weyse qaato qabla alqusli intuusan qabaysanin ka hore ayuu baabkan u baab yahay dikru wuduu'i ljunubi qofka janaabada qaba weyse qaadashadiisa sheegitaan la sheega qabla algusli intuusan qabaysanin ka hore ayuu baabkan u baab yahy weeyaan in arrinta iyada loo baahan yahay weysada marka jamhuurta waxay qabaan inay mustaxab tahay oy waajib ahayn jamhuur ahlicilmi saasay qabaan weysadana eh, haddii qofku intuu weyse qaato uu qabayska ka hora weyse qaato inay kaga filan tahay markuu qabayska dhammaysto weysadii uu weyse qaadan lahaa uu mxua salaaddii wix lamidka u weyse qaadan lahaa inuu qabayskaas kaga fil kaga filan yahay laba arrimood ayaa markaa lagama maarmaan ah tan koobaad waa inuu niyeysto inuu weyse qaatay inuu niyeysto oo weysadii iyo qabays isku daray tan labaadna waa inuusan xibintiis taranka taabanin farjiga eh, waa inuu qofku usan taabanin maxaa yeele horey waxaan usoo marnay in farjiga in la taabto ay weysadii burinaysa xadiidka busri iyo talqi ibni cali waa tii aan soo marnay oo la rajaxay amaba waxa weeyaan inuu mansuuq yahay xadiidka taabashada inay burinaynin ah waa tii aan soo marnay sida awgeed marka qofka mu'minka inuu weyse qaato waa sunna uu ka hormariyo qabaysko haddii aad marka weyse qaato oo weysadii iyo waxa weeyaan qabayskii uu isla niyaystana waa la mid haduu weyse qaata waa saas haddii kale qabayskii iyo weysadaadu isla niyaystana waxa weeyaan iyan dadhib ma lahan laakiin waxaa shardi ah niyo in meesha in la helo tan labaadna xibintiis taranka uusan taabanin labadaas ayaa shardi ah weeyaan waayahay xadiidka laba boqol iyo todoba iyo afartanaad qala imam nasai aleh raxmat ullah abarna qutayb ibn saciid ibn jamiil ibn ariif albaqlani wathiqat thabt can malik ibn anas imam dar alhijra waxa weeye alimaam alxuja weeyaan can hishaam ibn curwa wa hiqaة الfaqih can abihi abihi cur bn zubayr wuxuu ka wariyey isna waa hiqaة faqih raximahum اllahu jamiica can caaishata waxay ka wariyeen ama uu ka wariyey nin la yidhaha curwa waa habaryartii radia allahu tacala canha o ardaha ana nabiya nabigeena sala allahu alayhi waali slm rasuulkeena kaana wuxuu ida iktasala markuu ka qabaysto min aljanaabati janaaba uu ka qabaysto bada'a wuu bilaabi jiray oo fagasala yadayh labadiis gacmood ayuu dhaqi jiray uma intaa kadibna tawada'a uu weyse qaadan jiray nabigeena sala allahu alayh wali wasalam kamaa yatawadau lisalaa salaada siduu u weyse qaatay ayuu nabigan u weyse qaadan jiray calayhi salaatu wasalaam uma intaa kadibna yudkhilu asaabicahu farihiisa ayuu gelin jiray almaa biyaha fa yukhalilu biha wuxuu ku dhexmarmarin jiray wuxuu dhex jiray biha farihi usuula shacrihi timihiisa jiridkooda ayuu mxua nabiga marmarin jiray weeyaan oo timaha meesha ay ka soo baxayaan ayuu nabigana gaarsiin jiray biyaha alayhi salatu salaam uma intaa kadibna yasubu calaa ra'sihi madaxiis wuxuu ku subi jiray nabigeena halaaa gurafin saddex muxuu ahaa daritaan ayuu muxuu ahaa ku shubi jiray saddex jeer intuu muxuu aha calihiisa buuxiyo ayuu nabiga ku shubi jiray uma yufiidu almaaa uma intaa kadibna yufiidu wuxuu ku shubi jiray almaaa biyaha calaa jasadii jirkiisa kullihi dhammaantiis saas ayuu nabigeena samayn jiray sala allahu alay wasalam tarjamada marka nabigeena sal alla ly slam waa tan uma tawada'a kamaa yatawada' lisalaa marka qofka janaabada qaba inuu weyse qaato ood ka hormariya weyse arrinta ayada ah nabigeena alayh sala slam ficilka uu samayn jiray ayuu ka mid yahay weyan sala allahu alayhi waali wasalam waana sunna saan sheegnay hadduu qofka weysadaas ayada tirsada markuu qabaysto u damaystana dhib malahan inuu niyeysto iyo tan labaad in uusan xibintiis taranka taabanin waa laga maarmaan baabu takhliili aljunubi qofka janaabada qaba inuu muxuu ahay dhex gelgeliyay biyaha ra'sahu timihiis iyo madaxiis inuu muxuu ahay si fiican u dhex marmariyo ood meel walba muxuu ahaa timaha biyaha gaarsiiyo ayuu baabkan u baab yahay takhliil takliilka marka timahana waa la takliiliyaa asaabicdana waa la takliiliya haddii haaliban aad aragto takliil timahan uu ku dhaca oo muxuu ahaa khilaala ashacr timaha gudihiisa in la mariyo sidoo kale khilaala adaafir faraha ama kuwa logo ha ama kuwa waxaa weeyaan gacmo ha noqdeena arrinta ayada waxaa aad iyo aad ugu dadaala xana nimanka la yidhaha maalikiyada xitaa waktigan hadda la jooga dadkooda dalabata cilmiga iyo dadka maxua culimada ah markaad aragta ixtiyaadka iyo dadaalka ay ku samaynayaan takhliilka asaabicdii faraha aad baad ula yaabaysaa waxaa laga yaabaa weysadiis intii kale uu marayay takhliilu asaabic khaasatan arijlayn inay ka badata waktiga uu gelin laha muxuu ahaa waktiga eh, weysada dhammaanteed marka aad bay ugu dadaalaan waayahay hahay baabu takliili aljunubi qofka janaabada qaba gelgelin uu gelgeliyo eh, farahiisa oo si fiican u dhex marmariyo ra'sahu madaxiisa weyaan xadiidka xadiidka laba boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadis saxiix qaala imam nasai aleyh raxmat ullah akhbarna camr ibn cali alfallaas asayrafi wa hiqatn thabt qala wuxu anba'ana yaxya ibn saciid alqataan qala wuxu yidhi anba'ana hishaam ibn curwa waa ninka faqiihi ahaa qala wuxu xadaatnii xadathanii waxaa ii warramay dha abi aabahay oo curwa ibn zubayra waa faqiihii eh, taabiciga ahaa qaala wuxuu yidhi xadahatnii caaisha um lmu'miniin ayaa ii warrantay radia allahu tacala an ardaa ii sheekaysay can gusli nabiy nabiga sal l slam qabayskiisa iga sheekaysay meel aljanaabati uu ka qabaysto anahu nabigeena sal l slam kaana inuu ahaaday yaqsilu mid aqa yadayhi labadiis gacmood oo yatawada-u weyse qaadan jiray oo yukhalilu wuxuu farihiis gelgelin jiray ra'sahu madaxiisa iyo timihiisa xataa yasila ilaa uu ka gaara ilaa shacrihi timihiisa weeyaan ra'sahu madaxiisa xataa yasila ilaa uu ka gaara ilaa shacrihi timihiisa oo timaha o dhan uu ka wada gaarsiiyo uma intaa kadibna yufriqu calaa saa'iri jasadihi jirkiisao dhan ayuu nabigeena biyaha kushubi jiray sala allahu alay wasalam marka takliilu ljunubi ra'sahu waad ujeedaan wa yukhalilu ra'sahu xataa yasil ilaa shacrihi waa tii uu mxuu aha ay leedahay ummuna caaisha radia allahu tacala ardaaha xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai aley raxmat akhbarna moxamed ibn cabdillahi bn yaziid almuqri almaki hiqat weyan qala wuxu xadathana sufyan ibn cuyayna waa imaamka alhilaali athiqatu thabt alxuja can hishaam ibni curwa can abihi can caaishata waxay uu ka wariyey radia allahu taala ardaha ana rasul rasulka al sl slm wuxuu ahaa yusharibu mid cabsiiyo oo deeqsiiyo ra'sahu madaxiisa biyaha gaarsiiyo weeyaan yani si fiican buu uqoyn jiray uma intaa kadibna markuu muxuu aha timihii gelgeliyo oo si fiican u qooya u cabsiiyo yaxfii wuxuu ku shubi jiray calayhi eh, madaxiisa iyo timihiisa halaatan saddex jeer ayuu muxuu ahaa intuu cala caleyhi soo buuxiyey ayuu nabigeena ku shubi jiray sala allahu alayhi waalihi alihi wasalam baabka boqol iyo sideed iyo kontonaad baabu dikri maa yakfi ljunuba min ifaadati almaai calaa rasi baabu dikri maa shay sheegitaankiis ayuu baabkan u baab yahay yakfi ku filan aljunuba qofka janaabada qaba min ifaadat almaai biyaha kushubitaankiisa calaa ra'sihi madaxiis u ku shuba inay arrinta ayada ku filan tahay sheegitaan la sheego ayuu baabkan u baabya weeyaan yacni madaxiisa qofka biyaha hadduu ku shuba oo biyaha ay ku shubmaan inay ku filan tahay sheegitaan la sheego adiladii kusoo aroortay ama xadis kuso arooray ayuu baabkan u baabya weyan xadidka laba boqol iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qala imam nasai aleh raxmat lla abarna qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibn ariif albaqlani qala wuxu xaddatana abulaxwas salaam ibnu sulaym athaqafi weeyaan hiqatun thabt can abi isxaaq asabiici weeyaan hiqatun thabt lakinahu ikhtalata fi akhirihi can sulaymaan ibni surad sulayman ibni surad ibn ljawn ibnu abiljawn ayaa la yihah waa ree qusaaca waa saxaabi jaliil ah waxaa la dilay shan iyo lixdanka jir nabigeena sala allahu aleyh wala slam sulayman ibni surad can jubayr ibn mudcim ayuu ka wariyey mudcim ibnu cadiy ninka ad taqaaneen oo deeqsiga ahaa ayaa jubayr dhalay radi allahu taala arda qala wuxuu yidhi jubayr bn mudcim waa saxaabi jaliila qaala wuxuu yidhi jubayr tamaaraw saxaabadii waxay ku murmeen fi lgusli qabayska ay ku murmeen cinda rasulilah rasulka agtiisa ay ku murmeen see loo qabaysana fa qaala bacdu lqawmi eh, dadka qaarkood waxay yihahdeen saxabada qayb ka mid a ah, inii aniga la aqsilu waxaan dhaqaa kada wa kada saa iyo saa ayaan dhaqaa weeyaan ama aan u dhaqdaa ama aan u qabaystaa amaba intaas ay jeer ayaan muxuu aha madaxi dhaqaa oo saa iyo waxbay sheeg sheegeen laaqsil waxaan dhaqayaa kada wa kada inta inta ayaan dhaqi fa qaala rasul uu sal slam amaa ana aniga miya fa ufiidu waxaan ku shubayaa calaa ra'si madaxayga biyaha halaaa kufin saddex calacalood oo muxuu ahaa saddex kaf oo isku xiran ayaanan ku shubi saasayuu nabig yihi sala allahu alayhi waali wasalam murankoodii marka ay iyo akeekankoodii nabigeena muxuu ahaa waxaan waa xaaraan waxaan waa xaaraan maba la boodinba calayhi salatu salam wuxuu yidhi aniga saas umaan sameeya saddex kaf intaan qaataan madax ku shubaa wabilahi tawfiiq marka xadiidka waxyaabaa laga qaadana waxaa ka mid a ah, in nabigeena sal allahu alayhi waali w slam agtiisa lagu murmi karo laakin biduuni rafci sawt madax inaan codka kor loo qaadin laakiin in lagu murmo oo waxaan waa saas saa la yidhahdo inay banaaneed ayaa laga qaadanaya laakiin rafcu sawti lama ogola laa tarfacu aswaatakum fawqa sawti nabiy waa tii u rabbi yihi subxaana wa sidoo kale in madaxa saddex eh, jeer haddii biyaha lagu shuba inay mxuah qasl janaaba ama qusl janaaba ugu filanta ayaa iyadna laga qaadanaya sidoo kale waxaa laga qaadanaya altalatufu fi tacliim marka dadka la baraa in si tartiiba ah iyo dhimrin loo bara ayaa laga qaadana nabigeena sal lla slam waxaad sheegteen wax kama jiro saa iyo muusan dhihin si tartiib wuxuu yidhi aniga saas umaan sameeyaa marka fawaaidda xadiidka laga qaadanay ka mid tahay weeyaan xadiidka boqol iyo sagaal iyo kontonaad ama baabka cafwan baabka sagaal boqol iyo sagaal iyo kontonaad baabu dikri alcamali shaqada sheegitaankeeda ayuu baabkan u baab fi lgusli qabayska min alxayd xaydka laga qabaysanaa wixii la qabana iyo waxyaabaha qofka ama haweenayd ka qabaysanaysa inay samaysa loo bahan ya ayuu baabkan u baabi baabu dikri lcamali fi lgusli min alxayd xaydka qabayska laga qabaysana waxyaabaha la qabana sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baabiya xadiidka laba boqol iyo kow iy kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmat ullah akhbarna cabdullahi bn moxamed ibn cabdiraxmaan wa albasri waa saduuq qaala xadathana sufyan ibnu cuyayna waa imaamka alhilaali ataqanin can mansuur ibn cabdiraxmaan ibn alxat ibn alxaarith alcabdari alxujabi almaki weyaan mansuur waxaa gadaal ka raacsan wa huwa ibnu safiya waa ina safiya hooyadii ayuu caam ku yahay ina safiya weeyaan waana hiqa ninka isaga ah oo la yidhaha mansuur ibnu safiya aabihiina la yihahda cabduraxmaan ibnu talxa ibnu xaarith alcabdari alcabdari alxujabi oo reer maka oo hiqada ah alxaafid ibnu xasm ayaa daciifnimo ku sheegay laakiin arrinta ayadaa cid ku waafaqday oo ku raacday lama hayo weyaan can ummihi hooyadii wuxuu ka wariyey hooyadii marka waa safiya binti shayba alcabdariya lahaa ru'yatun nabigeena ayay aragt sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaa kaloo axaadiis ka warisa caaisha iyo keyrkeed alimaam albukhaarina wuxuu ku caddeeyey fii saxiixihi inay nabigeena ka maqashay sala allahu alayhi waali wasalam alimaam adaaru qudnina arrinta ayada waa muxuu aha kasoo horjeestay can ummi hooyadii oo safiya binti shayb wuxuu ka wariyey can caaishata waa saxaabiyad can caishata waxay ka warisay radia allahu tacala an ardaha ana imra'atan haweeney salat nabiya nabigana ay weydiisay gabadhaas iyada oo weydiisa nabiga asmaa bintu shakal ayaa la yidhaha asmaa bintu shakal ayaa la yidhahdaa ana imra'atan haweeney salat innabiya nabigana ay weydiisay sal slam an qusliha qabayskeeda min almaxiid xaydka ka qabaysato fa akhbarahaa nabigu wuxuu u sheegay kayfa siday taqtasil u qabaysanaysa uma qaala wuxuu yidhi nabigeena alayhi sala slam khudii waxaad qaadataa firsatan gobol yaro suuf ah qutni ama suuf waa isku mid taqriiban khudii waxaad qaadataa firsatan gobol yar oo suuf ah oo min miskin miskii xaggii ka ahaatay ama miski la mariyey riwaayaad kale mumasaka ee misk la miskiyeeyey ayay leeyihiin wayaan fatataharii biha isku nadiif saasuu nabig yiri sal l slam qayb yar oo suuf yar oo miski la mariyey qaada isku nadiif qaalat waxay tiri wakayfa tatataharu biha seen iskugu nadiifiya fastatara kada fastatara nabigu u isqariyey kada saas buu muxuu ahaa yani wejiga ayuu yadadbay wayaan riwaayaad kale ay caddaynayaan saasuu isu yar qariyey wixishooda nabigana sal l slam maxaa yeele wuxuu ahaa kaana ashadda kaana ashadda xayaaan min alcadra fi khidriha nabigeena sal l gabadha gandoobkeeda ku jirta oo muxuu ahaa bikaarada wuu ka xishood badnay sala allahu alayhi waalihi wasalam uma qaala wuxuu yihi nabigeena subxaana allah anlaa nazahane taaharii biha isku nadiifi saasuu nabig yiri sal l slam yani wax kale u sheega ma hayo wuu hayaa lakin wuu ka xishoonaya qaalat waxay tiri caaisha radia allahu ta an ardaha fajadabtu almar'ata haweeneyda ayaan soo jiiday wa qultu waxaan dhahay tattabiciin tattabiciina bihaa ahara dami dhiigga raadkiisa ayaad raacinaysaa meesha dhiigga uu ka soo baxay oo xibinta taranka meesha uu soo maray ayaad marinaysa ood ku nadiifinaysaa waxaa la mid a ah waxyaabaha eh, markii dhiiggaas eh, u dhammaada waxyaabaha la marin kara hadda qalabkan casriga ah ood ilaahay subxana wa tacala siray eh, saabuunada noocyaha kala duwan dhitolada iyo wixii looga tiragalay iyo wixii muxuu ahaa baabkaas ku haboon ayaa booskooda geli kara weeyaan meesha marka in muxuu ahaa wax alla wixii kasoo bixi kasoo um, shiiri lahaa maxaa yeele dhiigga xaydka waa dhiig ura siduu nabigeena sheegay sal allahu alay ee eh, aadna u kulul madow marka maadaama uu noocaas yahay in meesha ayada la nadiifiyo oo catarkaa la mariyo oo la wanaajiyo marka kadib ayuu nabigeena kula dardaarmay sala allahu alayhi waalihi wasalam baabu tarki alwudu'i weysada oo laiska dhaafa min bacdi gusli marka la qabaysta kadib oon la weyse qaadan ayuu baabkan u baab yahay waaya xadiidka laba boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai aleh raxmat llah akhbarna axmed ibn cuثmaan ibn xakiim alawdi hiqa weeyaan qala wuxu xadathana abi aabahi ayaa ii warramay cuثmaan ibn xakiim alawdi weeyaan cuثmaan ibn xakiim alawdi ninkaas cuثmaan ibn xakiima waxaa la geli kali noqday musanifka annasai aleyh raxmat ullah laba xadiid ayuu leeyahy xadidkan imid kale ayuu leeyahay weeyaan qaliil xadiid waa nin aad u xadiid yar imaamka ayaana la gooni noqday qala wuxu xadathana waxaa noo warramay abi aabe aabahay oo ah cumaan ibn xakiim ayaa noo warramay axmed ayaa dhihi qaala wuxuu yidhi amba'ana alxasan xasan ayaa noo warramay wa huwa ibnu saalix xasan ibnu saalix waa hiqatun faqihun cabid saddexdaa sifa ayuu leeyahay laakiin inuu tashayuc ayaa lagu yara muxuu ahaa tilmaamay can abi isxaaq isabiici waxaa laga wariyey waa hiqatun habtun lakinhu اkhtalata fi aakhirihi xaa xadiidku waxa wilay wa qaala wuxuu yidhi waxadaanaa camar ibn cali alfallaas asayrafi hiqatun habt qala xadathana cabdiraxmaan ibnu mahdi waa imaamka xujada ahaa qala wuxuu yidhi xadathana shariik shariik ibn cabdillaahi alqaadi weeyaan waa caabidun faadilun cadlun saddexdaa sifa waa caabid waa faadil waana cadaalad laakinahu shadiidun cala ahli bidac ahlu bidaca aad buu nin ku kakan oo waxaa weeye meel adag saar ayuu ahaa can abi isxaaq isabiici waxaa laga wariyey wuxuu ka wariyey waa ninka haddaan soo marnay imaamkii can ilaswad ibnu yaziid annakhaci hiqatun thabt an caishata wuxuu ka wariyey ummi lmu'miniin radia allahu ta ardaha qaalat waxay tidhi kaana rasul rasulka al wuxu sal slam laa yatawada'u midaan weyse qaadanin bacda algusli markuu qabaysto kadib yani nabigeena calayhi sala slam markuu weyse markuu qabayso qabayskaasaa weysada kaga fillaan jiray dabcan waa niyoonaya xibin tarankana taabashana ma taala koleyba sida horey aan u sheegnay wallahu aclam baabka boqol iyo kow iyo lixdanaad baabu ghasli rijlayni labada lugood dhaqitaan la dhaqayuu baabkan u baab yahay fii hayri lmakaani booska meelaan ahayn alladii booskaasoo yuqtasalu fiihi lagu qabaysto qofka markuu intuu qabaysto qabayska janaabada uu ka qabaysto jirkiisa dhan uu soo wada muxuu ahaa dhaqo lugaha dhaqitaankooda inuu meeshii ka yaro durka ayuu baabkan u baab yahay waa hadyiga nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam uu sameeyey xadiidka laba boqol iyo saddex kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmatullah akhbarna cali ibn xujr hiqatun faqiih weeyaan ah, hay qaala wuxuu yihi anba'ana ciisa ayaa noo warramay ciisa ibnu yunis ibn abi isxaaq isabici weyaan hiqatun thabt an alacmash sulayman ibn mihran weeyaan waa iqa can salim salim ibn abi jacd weeyaan alkufi hiqatun yursilu kathiira waa hiqa laakinahu axaadiista wuu dira irsaal wuxuu ka boodaa muxuu ahaa eh, ragga ka koreeyey markaasuu kor la aadaa weyaan nabigeena toos ayuu mxuu ula aadaa weyaan irsaalka iyo tadliiska abwaabtaas waa abwaab insha allahu tacaala eh, si fiican maan anu sharxi doono biidn ilbari tabaaraka wa tacala an salim bn abi jacdin alkufi iqat yursulu kahiira an qurayb qurayb ibnu abi muslim weeyaan alhashimi mawlaahum wa hiqa can ibni cabaas wuxuu ka wariyey radia allahu tacala anhu ardah xabr lum turjuman qur'an ibn cami nebi sal slm qaala wuxuu yidhi xadaatnii waxaa ii warrantay khaalatii habaryartay maymunatu bint ari bint alxaarith ayaa ii warrantay qaalat waxay tihi maymuna adnayt waxaan usoo dhaweeyey lirasuuli rasulka al sl l guslahu qabayskiisa min aljanaabati janaabuu kaga qabaysan lahayn usoo dhaweeyey waalkii ama baafkii faqasala kafayhi labadiisa calacalood ayuu nabigan dhaqay sal slam maratayn laba jeer ayuu nabigan dhaqay alayhi salatu slaam kow aw halaatan ama saddex jeer riwaayaadka inta badan saddex ay ahaayeen uma intaa kadibna adkhala nabigu wuxuu geliy sala allahu alay slam yamiinahu gacantiisa midigta fi linaai waalka ayuu geliyey fa afraqa biha wuxuu ku shubay calaa farjihi xibintiisa taranka ayuu nabiga ku shubay sal la ly slam uma qasalahu wuxuu ku dhaqay bishimaali bidaxdiisa uma intaa kadibna daraba bishimaalihi larda gacantiisa bidaxda ayuu waxa weeye dhulka ku dhuftay iyo caradii ku dhuftay fadallakahaa fadalakahaa dalkan shadiidan fadallakahaa dalkan shadiidan nabigu wuxuu ku rugay rugitaan iyo marmarin aad u daran ayuu nabiga marmariyay sal slam booskii saabuunti iyo waxay galaysaa iyo maxuaha wixii lagu nadiifinay uma intaa kadibna tawada'a nabigu weyse qaatay wudua wudu'ahu lisala weyse qaadkii salaad u weyse qaadan ayuu nabiga muxuu ahaa weyse qaatay si caadi u weyse qaatay ayaa gacmihii u dhaqay wahaakada sida cadigayd uma intaa kadib afraq wuxuu ku shubay calaa ra'si madaxiisa halaata xatayaatin saddex muxuu ahaa shubitaan saddex antoobo oo laba laba ga muxuu ahaa gacmooda calcalooda ayuu nabiga ku shubay mila kafihi calaacashiisa muggeeda weeyaan uma afraqa wuxuu ku shubay nabigeena calaa ra'si madaxiisa halaata xatayaatin saddex muxuu antooba oo mila kafihi calaacashiisa muxuu aha muggeeda ah labada calaalood inay yihiinna horaan waan usoo marrin weeyaan uma intaa kadibna gasala wuxuu nabiga dhaqay sal slam saa'ira jasadii jirkiisii intii soo hartay ayuu nabiga dhaqay sal allahu alay slam uma intaa kadibna tanaxaa nabigu wuxuu ka fogaaday oo ka turkay can maqaami booska u taagnaa fagasala rijlayhi laba islogood ayuu dhaqay ha intuu boos ka yar durkay oo xog istaag nabigeena meeshaas ayuu marka laba logood ku dhaqay waxaa laga yaba mesha inay dhiiqowday oo dhiiqada uu ka durkaay suuragal waa suuragal qaalat waxay tidhi laakiin meelahan hadda muxuu ahay mutuleelka ah marmarka ah dhib weyn ma lahan in la durko wax laazina ma ahan weyaan wallahu aclam qaalat waxay tiri uma ataytu waxaan u keenay bilmindiil shukumaan ayaan u keenay faradahu nabigu u yidhi sala allahu alayhi wa alihi wasalam mindiilkii markii aan u keenay isma marin waa noo imaan doonaa insha allahu tacala arrinta iyada tafsiilkeeda iyo caddaynteeda baabka boqol iyo laba iyo lixdanaad baabu tarki lmindiili mindiilka in lasaga tago bacda algusli marka la qabaysto kadib oon mindiil la marsanin iyo baabkaan u baabiyo weeyaan baabka boqol iyo saddex iyo baab waa baabka boqol iyo laba iyo lixdanaad xadiidka laba boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmatulah akhbarna moxamed ibnu yaxya ibnu ayuub ibnu ibrahim ninkaas waa hiqa qala wuxu yidhi xadathana cabdullahi ibnu idriis hahay can alacmash sulayman ibnu hiram weeyaan can salim waan soo marnay salim can kurayb can bni cabaasin intaba waan soo marnay radia allahu tacala canhu ardah waraxima allahu rawaat ana nabiya nabigana sal l slam iktasala wuu qabaystay fa utiya nabigan waxaa loo keenay sal l slam bimindiilin shukumaan ayaa loo keenay falam yamasahu nabigu musan taabanin wajacala jacala nabigu wuxuu guda galay alay sl slam yaquulu ay yafcalu inuu ku sameeyo bilmaa biyaha hakada sidaas ood waxaa weeye timihii biyihii saa ka dhaha ood muxuu aha gacanta ka maryi ayuu nabigeena gudagalay sala allahu alayhi wa alihi wasalam mas'alada meeshaan ku jirto waxay tahay shukumaanka ma la marsan karaa mise lama marsan karaa shukumaanka qofka inuu isku tirtiro ma banaanta ma banaana shukumaanka in lismariya way banaan tahay waxa uu daliil ah xadiid alimaam ibnu maaja uu fii sunanii kusoo saaray ana rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalam tawada'a hahay faqallaba jubbata suufin famasaxa biha wajhahu nabigeena calayhi salatu slam markuu weyse qaatay jubbadii ikoor suuf ah u watay intuu rogay ayuu nabigeena wejigeeda wejigiisa mariy sala allahu alayhi waali wasalam marka in shukumaan la isticmaali kara xadiidka ayaa laga qaadanaya waana xadiis eh, xasan ah weeyaan xadiiskaas waa xadiis xasan ah marka isticmaalka mindiilka la isticmaala wuu banaan yahay nabigeenana sala allahu alay wasalam markuu shukumaanka tegaayo culimada waxay leeyihiin min baabi an laa yashuqa calaa ummatihi ummaddiisa inuusan muxuuahay dhibin oo mid walba muxuu qofka qabaystaba shukumaan hamarsada inay muxuu ahay isku dhibin oo arrinta ayada ay u daliishanin ayuu nabigan u samay sal ly slam waxyaaba badan lawlaa an ashuqa calaa ummati la amartuhum bisiwaaki cinda kulli wudu ama salaa waa ti nabigu lahay sala allahu alayh wasalam sidii oo kale ayuu nabigu ugu tagay ayay culimada leeyihin walcilmu cinda allahi tabaaraka watacaala waayahay baabka boqol iyo saddex iyo lixdanaad baabu wuduui ljunubi qofka janaabada qaba weyseqaadkiisa idaa araada an yakula markuu inuu cuno cuno rabo weyseqaadku weyseqaadku uu baabkan u baab yahay weyseqaadkaas haaliban marka cunno ay noqoto waxaa weeyaan waa dhaqitaanka gacmaha la dhaqa siduu noo imaan insha allahu tacala laakiin marka ay noqoto nawm iyo hurda marka iyada weya marka eh, weysada rasmiga ah loo baahan yahay amaba xaaskiisa inuu dib ugu noqdo uu damca xadiidka laba boqol iyo شhan iyo kontonaad waa xadis saxiix qaala imam nasai alي ramat lla abarna xumayd ibn mascda waa saduq can sufyaan ibnu xabiib waa hiqa can shucba waa imaamkii mxuu ahaa xujada ahaa xa waxadathana cmr bn cali alfalas wa hiqat tabt qala xadathana yaxya ibn saciid alqaطan wacabdiraحman mxuu aha ibn mahdi hahy can shucba waxay ka wariyeen ibn xajaaj weeyaan an xakam xakam alkindi cutayba ayaa la yihahdaa xakam ibn cutayba weya alkindi wa hiqat tabt can ibrahim ibn yaziid annakci waa hiqatun yursilu kahiira can aswad ibn yaziid hiqatun faqih can caaishata wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canha wardaaha ummuna qaalat waxay tihi ummuna caaisha kaana nabiyu nabigan wxu sal slam wa qaala camr camr ibnu cali alfallaas wuxuu yidhi markuu riwaayada warinay kaana rasuulullah saas ayuu yidhi weeyaan ninka la yidhaahdo waxaa weeyaan xumayd ibn mascadana wuxuu yidhi qaala kaana anabiy sal slam nebi iyo rasuulkii ayay marka mxuu ahay labada cibaara camarna wuxuu yidhi kaana rasuulu llah xumayd eh, ibn sacdna wuxuu yidhi kaana nabiy sal l slam taxariga imaam anasaai ay kutusanaysaa aleyh raxmat ullah qaala camr wuxuu yidhi ibnu um, um, cali fallaas kana rasul rasulka ala sl slam ida araada markuu doono an yakula inuu cuna aw an yanaama inuu saaxdo wa huwa junubun isagoo janaabo qaba tawada'a wuu weyse qaadan jiray zaada camrun wuxuu ku yidhi fi xadiidihi wuduu'ahu lisalaa weysadiisa salaada uu weyse qaata weeyaan marka labadii in mxuu ahaa loo daliishadana dhib ma lahan hadalka hore oon sheegay uu noqdo mid xadiidkan looga noqday baabka boqol iyo afar iyo lixdanaad baab ikhtisaar iljunubi qofka qofka janaabada qaba kugaabsi uu ku gaabsada calaa gasli yadayhi labadiis gacmood dhaqitaankooda idaa araada an yakula waa kan marka xadiidkan noo imaan doona cadayn doona insha allahu tacaala baabu ikhtisaar iljunubi qofka janaabada qaba inuu ku gaabsada calaa gasli yadayhi labadiis gacmood dhaqitaankooda idaa araada an yakula markuu cunto inuu cuno rabo ayaa muxuu ahaa baabkan uu baabiyo weeyaan xadiidka laba boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadii saxiix qaala imam nasai aleh raxmatullah akhbarna moxamed ibni cubayd ibni moxamed almuxaaribi weeyaan saduuq qala wuxu xaddaثna cabdullahi ibn mubaarak imaamkii ataqani alxuja weeyaan can yunis ibn yaziid alayli hiqatun fi zuhri wa fiihi wahmun qaliil markuu muxuu ahaa imaamu zuhri wax ka wariyay waa hiqa laakiin mararka qaar wahmi yar ayuu ku dhacaa wa fii gayrihi khata marka rag kale aad ka wariyana mararka qaar gaf inuu ku dhacaya laga yaaba can zuhri wuxuu ka wariyey zuhri aduu ka warinaya can abi salamata bn abdiraxman wa hiqatun habt zuhrina waa taqaanaan waa imaamkii ataqaanin can caaishata wuxuu ka wariyey um lmuminiin radia allahu taala an ana rasul rasulka al sl slm ka rasuulkan wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yanaama inuu saaxdo wahuwa junuuban isagoo janaabo qaba tawada'a nabigu weyse qaadan jiray sala allahu alayhi waali wasalam wa idaa araada hadduu nabiga doono sala allahu alay slam an yakula inuu wax cunana asla yadayhi labadiis gacmood ayuu dhaqi jiray marka tafriiqi xadiidka horaan kala tafriiqinay idaa araada an yakula aw yanaam wahuwa junuuban tawada'a ahay xadiidkan damba marka wuxuu caddaynaya idaa araada an yanaama wahuwa junuubun tawada'a wa idaa araada an yakula asla yadayhi ayuu dhaqayaa weeyaan marka xadiidkan ayaa si fiican hawsha u kala caddeeyey baabka boqol iyo shan iyo lixdanaad baabu ikhtisaar aljunubi qofka janaabada qaba kugaabsi uu ku gaabsada calaa qasli yadayhi labadiis gacnood dhaqitaankooda idaa araada inu hadduu doono an ya'kula inuu wax cuno aw an yashraba inuu caba xadiidka hore akliga ayuu sheegay kana wuxuu ku daray shurbiga ayuu ku daray shurbiga ayuu ku daray weeyaan marka baab gooni ayuu u sameeyey kii hore wuxuu ku ekaa akliga kan dambana waxa shurbiga ayaa ku jira iyo cabitaanka xadiidka laba kun Eh, xadiidka laba boqol iyo todoba iy kontonaad wa xadii saxiix qala imam nasai aleyh raxmat ullah akhbarna suwayd ibn nasr almarwasi hiqat wain qala wuxu yhi anba'ana cabdullah ibn mubaarak waa imamka ataqana an yunus ibn yaziid alayli haddaan soo marnay can zuhri can abi salamata bin cabdiraxman an caaishata radi allahu taala ardaha qaalat waxay tiri umuna caaisha kaana rasulla rasulka al sl slm ida araada markuu doono an yanaama inuu saxdo wahu junubun tawaada-u wayse qaadan jira sala allahu alayhi waali wasalam waida araada hadduu doono an yaakula inuu cuna aw an yashraba inuu cabo qaalat waxay tihi gasala yadayhi labadiis gacmood ayuu dhaqi jiray uma intaa kadibna ya kulu wuu cuni jiray aw yashrabu wuu cabi jiray nabigeena sala allahu aleyh wali wasalam marka qofka janaabada qaba xaaladihiisa marka haddii uu doono inuu saaxdo isagoon qabaysanin waa weyse qaadanaya hadduu doono inuu xaaskiis ku noqdana mar labaad wuu weyse qaadanaya hadduu doono inuu cuno on ama cabana gacmuhu iska dhaqaya saas ayaa waxa weye xadiidkaas uu ku cadyahay weeyaan baabu wuduu'i iljunubi qofka janaabada qab weyse qaadashadiisa idaa araada markuu doonaan yanaam inuu saaxdo xadiidka laba laba boqol iyo konsideed eh, iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmat llah akhbarna qutayb ibnu saciid ibn jamiil ibn arif albaqlani wa hiqatun thabt qala xaddatana leyt ibn sacd almisri imaamu ahli misr weeyaan can ibni shahaabi zuhri can abi salamata ibn cabdiraxmaan wuxuu ka wariyey can caaisha radia allahu tacala anha ardaha qaalat waxay tiri umuna caaisha ina rasuula rasulka al sal slm kaana rasuulkeen wuxuu ay sal slam idaa araada hadduu doona an yanaama inuu saxda wa huwa junub isagoo janaabo qaba tawada u weyse qaadan jiray wuduu'ahu qaadkiisa lisalaati salaad uu weyse qaata qabla an yanaama intuusan saxanin ka hore markuu weyse qaata markaa dhowti uu soo kacan wuu qabaysani qabayska abljaba isaga waa laga maarmaan weeyaan waa laga maarmaan xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmatullah ahbaranaa cubaydillahi ibnu saciida cubaydillahi ibnu saciid alyashkuri waa hiqatun ma'muun qala wuxuu yidhi xadathana yaxya ibnu saciid alqaطaan wa hiqatun thabt imaamka weeyaan can cubaydillaah ibni cumar alcumari hiqatun thabt weeyaan qala wuxu yidhi akhbaranii waxaa ii warramay naafic mawla cabdullahi bn cumar weeyaan hiqatun thabtun faqih can cabdillahi bni cumar ibn lkhaaab radia allahu an ubayd an cabdillahi ibni cumar ibn lkhaaab radia allahu taala anu ardah wa can abih ana cumar sayd cumar ibn lkhaaab radi allahu ta anu ardah qala wuxuu yidhi sayd cumar yaa rasuula rasuulka allow ayanaamu miyuu jiifani miyuu hurdi miyuu saaxani axadunaa midka naga wa huwa junuuban isagoo janaabo qaba qaala nabigan wuxuu yidhi alayh sala slam idaa tawada hadduu weyse qaato war cad waa marka waad saaxan kartaa laakiin weyse qaad ayaa loo baahan yahay baabu wuduui ljunubi qofka janaabada qaba weyse qaadkiisa iyo waqasli dakarihi xibintiis taranka dhaqitaanku u dhaqa idaa araada an yanaama markuu doono inuu saxdo yacni weyse kaligeed ma ahan xibin tarankan in la dhaqo waa oo meeshii wixii dhib oo ku yeelay laga zuuliye sidaa weyaan oo weysada la raaciyo dhaqitaan istinje la raaciyo xadiidka laba boqol iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala imam anasai aleyh raxmat ullah akhbarna qutayb ibnu saciid can malik can cabdillahi bni diinaar malik ibni dinar waa hiqa qutaybi iyo malik dhowr jeer ayna soo mareen cashirkan gudihiisa can ibni cumar isna waana soo maray radi allahu ta arda qala wuxuu yidhi dakara cumaru sayid cumar wuxuu u sheegay rasul wuxuu shegay sal l slam anahu isaga tusiibuhu ljanaabatu inay janaabo ku dhacdo min leyl habeenkii faqala rasul rasuulka wuxuu yidhi sal l slam tawada' weyse qaada waqsilu waxaad dhaqdaa dakaraka xibintada tarankana dhaq weeyaan uma intaa kadibna nam iska saxa marka dhaqitaanka xibinta taranka ayaa la hormaray dabcan waa istinjadii baabu baabka boqol iyo sideed iyo lixdanaad weeyaan baabu baabun fi ljunubi qofka janaabada qaba idaa lam yatawada hadduusan weyse qaadan muxuu samaynayaa maxaa ku dhici xaaladiis ay noqonaysaa waa yahay xadiidka laba boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiis daciifa dabcan waa daciif wuxuu daciif ku noqdayna sheegitaanka la sheegay junub oo xadiidkan lagu daray ayaa keentay waana u doonaa insha allahu tacala qala imam anasai aleyh raxmat akhbarna isxaq ibn ibrahim alxandali isxaq ibn rahwey weeyaan eh, hiqatun thabt qala xadathana hisham ibn cabdilmalik ayalasi atayalasi weeyaan waa hiqatun xaafid qala wuxu anba'ana shucba ibn alxajaaj waa imaamka ataqaanin xa wa anba'ana cubaydillaah ibnu saciid alyashkuri waa hiqatun faqih qala wuxu xadathana yaxya ibn saciid alqataan weeyaan can shucba waa imaamki walafdi lahu can caliy ibni mudrik waa hiqa can abi zurcata abi zurca albajri way waaiqa can cabdillaahi ibni nujay cabdillahi ibn nujay waa saduuq can abihi abihi nujay alxadrami weeyaan ninkaas waa maqbuul martaba aad u hooseysa weeyaan yani martaba aad u hooseysa maqbuul weeyaan can caliy wuxuu ka wari ibn abi aalibin radia allahu taala arda can nabi nabigana wuxu ka wari sal slam qala wuxu yhi rasuulkeena laa tadkhulu ma gasha almalaaikatu malaa'igta beytan guri ma gasha fiihi guriga gudihiisa suuratun sawar uu dhex suran yahay walaa kalbun ama uu dhex yeelo walaa kalbun ayna uu ku jira malaa'igta ma gasho weeyaan walaa junubun aafada xadidka mesha ka gasha halkaas waa marka walaa junuubun janaabo qaba walaa junubun taas marka inta ka inta kale oo suuratun walaa kalbun fi saxiixayn bukhari muslim ayaa maxuu ku yeela rag thiqaat ahoo aad loo yaqaanana oo mashhuuriin ahna way wariyeen laakiin ninka la yidhahda nujay oo isagaba muxuu ahaa maqbuul ahaa ayaa marka wuxuu la geli la kooli noqday ama uu muxuu ahaa eh, riwaayadan amaba sanadkan oo ku jira junuuban uu ku daray marka saas ayuu xadidka daciif ku noqday weeyaan wuxuu khilaafay hiqaadii isaga oo daciif taqriiban ah waayahay baabun fi ljunubi qofka janaabada qaba idaa araada hadduu doono an yacuuda inuu reerkiisa ku laabto muxuu samaynayaa xadiidka laba boqol iyo laba iyo lixdanaad qala imam nasai aleh raxmat wa xadid saxix akbarna alxusein ibnu xurayf alkhuzaaci wa hiqatun qala xadathana sufyaan ibnu cuyayna alimaam can caasim alaxwal wa hiqa can abi lmutawakil cali ibni dawuud ayal hiqatun abi lmutawakil naaji assaami albasri weeyaan can abi saciidin alkhudri waxa weye axad almuktiriin fi lxadiid fi riwayat can nabi sal sl an nabi nabig wu sl sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa araada axadukum midkiin haduu doono an yacuuda inuu reerkiis reerkiis ku laabto tawada u weyse qaadana weeyaan weyse qaad ayaa looga baahan yahay saas ayuu nabigeena caddaynaa sala allahu alayhi waali wasalam baabu ityaani nisaa'i haweeneyda amaba ityaanu nisaai dumarka in loo tago oo loo galmoodo qabla ixdaati algusli qofka isagoonan qabaysanin xaaladaha qaar inay dhaci karto amaba arrinta iyada ay mxu banaan tahay ayuu baabkan u baabgeyan baab ityaani nisa dumarka xaasaskiisi ninka inuu utago qabla ixdaai lgusli intuusan mxuu ahaa qabay soo dirsinin ayuu baabkan ubaabyahay inay banaan tahay xadidka laba boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadii saxiix qaala imam nasai aleh raxmatullah abarna isxaq ibn ibrahim hiqatun xuja isxaq ibn ibrahim waa ninka ataqaanayno mxu alxandali isxaq ibn rahawey wa yacquub ibn ibrahim addawraqi wa hiqatun thabt walafdu lisxaaq isxaaq ibn rahawey baa iska leh qaala waxay yihahen xadaanaa ismaaciil ibn ibraahim ibn uliya ibn culiya weyn hiqatun habt can xumayd ibn abi xumayd aطawiil waa hiqatun caabidun mudlis tadliis ayaa muxuu lagu sheegaa laakin waa hiqa caabid ah can anas wuxuu ka wariy ibn malikin radia allahu taala arda ana rasul rasulka al sl slm taafa wuxuu ku wareegay calaa nisaai haweenkiisa ummahaat lmuminiin ayuu ku wareegay fii leylatan habeen biguslin waaxidin hal qabays dhammaantood ayuu muxuu wada galmooday ama tobanii koo ha noqdeena maca saraari ama sagaal ha noqdeena isagoo waxa weeye hal qabaysun sameeyey ayuu nabigeena sameeyey sala allahu alayhi waalihi wasalam arrinka marka waxaa laga qaadanayaa in xaaladaas iyada ay dhib lahayn laakiin ku wareega lagu wareega waa in islaantii nawbadaa lahayd ay ogolaato amaba iyada nawbadeeda loo soo celiyo sidaa weeyaan xadiidka laba boqol iyo afar iyo lixdanaad midda kale waxaa laga qaadanaya nabigeena sala allahu alay wasalam quwada la siiyey soddon qof soddon rag ah awoodda ilahay uu siiyey inuu nabigeena la siiyey ayaa waxaa weeyaan ay saxaabada sheegi jiraan anas iyo raggaas xadidka laba boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadis saxiixa qala imam nasai aleh raxmatullah akhbarna moxamed ibn cubayd almuxaaribi weeyaan saduuq qala xadathna cabdullahi ibn mubaarak imamkii a taqaanin wa alxuja qala ambana macmar wa hiqatun thabt ibnu sulayman weeyaan macmar ibnu rashid wa cafwan can qataadata ibnu dacamata suduusi albasri hiqatun xuja lakinahu yudallis tadliis ayaa muxuua lagu sheegay can anas ibni malik wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda ana rasul rasulka sal l slam kaana rasuulkan wuxuu ahaa yatuufu mid ku wareega calaa nisaa'ihi haweenkiisa fii guslin waaxidin hal qabays ayuu nabigeena dumarkiisa dhan ku mari jiray sala allahu alayhi wali wasalam adiladaas ama labada xadiid waxay caddaynayaan ninka ragga ina xaasaskiisa aada u wada ah galmoon kara ee hal qabaysna uu markii uu dhamays uu qabaysan kara ayaa laga qaadanaa weeyaan laakiin waxaa lagama maarmaana in haweenta ay haweenayd habeenkaas lahayd inay idinto amaba habeenka isaga loo guda saas weeyaan hada wallahu aclam w sal allah waslam ala rasul mustafa